رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب البول في الأواني للحاجة wuxuu baabu yahay albawli kaadin fil awaani weelasha lagu kaajo ama kaajid fil awaani weelasha lagu kaajo lilxaajati baahi darteedna loogu kaajo e, macnaha wuxuu ka wadaa haddii ruuxu u baahdo habeenkii oo kale ama xaaja u qabato inuu e, weel ku kaajo ma loo ogol yahay mise looma ogola taasuu ka hadlaya can umaymata binti ruqayqa can ummihaa waxay ka warinaysaa qaalat inay tidhi kaana waxaa ahaa lilnebiyi nebiga waxaa u ahaan jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam qadaxun weel oo min ciidaanin min ciidaana ee ka ahaaday geedaha timirta ah ciidaanku waa geedaha timirta ah ee dheerdheer kuwa dheerdheer baa ciidaan la yidhaha caydaan dheh qadaxun baa u ahaan jiray oo min caydaana taxta sariirihi sariirtiisa hoosteeda marka waa gee yacni waa weel laga qoray geedka timirtaa salkiisa macnaha geedaha timirtae dheerdheer salkooda laga qoray taxta sariirihi sariirtiisa hoosteeda ayuu ahaan jiray weelkaasoo qadaxaasoo yabuulu uu ku kaaji jiray nebigu fiihi dhexdiisa billeyli habeenkii rawa waxaa wariyay abu daawuuda baa wariyey waannasaa'iyu iyo nasaa'i baa wariyey xadiidka can umaymata binti ruqayqata can ummihaa waa wahmi ismoodsiis waaye sawaabku waxa weeye xadiidka saxaabiyadda warinaysa waa umaymo lafteeda waay laakiin waxaa ka warinaysa gabadhay dhashay oo xadiidku wuxuu ahaa can xukaymata binti umaymata binti ruqayqata can ummihaa marka xukayma ayaa waxay ka warinaysaa hooyadeed umayma marka haddii uu keeni lahaa xukaymadii ka warinaysay can xukaymata can umaymata binti ruqayqata can ummiha saasuu dhihi lahaa marka waxaan u jeeda can xukaymata binti umaymata binti ruqayqata can ummiha oo ruqayqa ah marka xadiisku waa xadiidu ruqayqa ee ruqayqo hooyadeed lagama warinayo saas ruqiiqa lafteeda xadiidka saxaabiyadda laga warinaya way marka can ummihaa waa wahmi weys mosiis baa ku jira ayb xadiidkaas waa xadiid saxiix waa xadiid saxiix culimada qaarkood waa saxiixiyeen qaarna waa xasan bay leeyihin waxaa saxiixiyey oo xaakim alimaamu xaakim wuxuu leeyay saxiix ulisnaad dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xibbaan iyo sheekh albani wuxuu leeyahay xadiidku shaahid xadiida caaisha ah oo muxuu ahaayey u markhaati kacaya ayuu leeyahay xadiisu markhaati kacaya ayuu leeyahay oo muxuu ahaayey ibnu khusayma iyo nasaa'i ay soo saareen bisanadin saxiix oo caaisha ay leedahay kuntu musnidat annabiyi sal lay slam ilaa sadri waxaan ahaabay tidhi mid nebiga ee ku tiirisay laabteeda waa markuu nebigu xanuunsanayay sal lay slam fadacaa bidastin fabaala fiiha markaasuu intuu u yeeshay u yeedhay baaf ama beeshinka ayuu ku kaajay nebigu sal alay slam yani waa xanuunsanaya markaa xadiidka caaisha marka waa xadii saxiix xadiidkaasaa marka shaahiid u ah sheekh albaanina wuxuu leeyahay xadiidkaa dambe caaisha sanadkiisu waa saxiix marka xadiidku waa sugan yahay inuu nebigu sal alay slam markuu u baahday weelka ku kaaji jiray dabcan marar waxaa jirta ama baahidu kuu qabanayso aadan bannaanka u bixi karin ama waxaa dhici karaysa mar eh, yani waxa weye ama waad cabsanaysaa ama waad jirantoo culays baadan la bixi karin waad xanuunsanaysaa musquul gudaha guryaha dhexeeda ku taallana ma jirin weel baa la qaadan jiray waa lagu kaa jiray markii waagu baryo ama ruux baa ama ruux hadduu xanuunsanaya ruux baa loo dhiibay bannaanka lagu soo daadinaya haddii cabsi iyo waxay keentayna markii waagu baryo la cabsi baxaa bannaanka lagu soo daadinaya hadday xaaja keento weelasha waa loo isticmaali karaa in kaadida lagu shubo hadday xaaja keento wa ayb ila waa nijaasa un laga dhaqi sooma wa can caishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi yaquuluuna waxay leeyihiin dadku ina annabiya nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam awsaa wuu dardaarmay ilaa caliyin cali xaggiisu wax u dardaarmay sheekada ay dadku ku sheekaysanayaan oo ah dardaaran khaas ah oon la qabin saxaabada intooda kale inuu caligu nebigu u dardaarmay warkaasaa la sheegayaabay tii waa shiicada warkeedii waay oo aalubaytka inay dardaaran khaasa hayeen qur'aan khaaskana hayeen dardaarankaasaa marka saxaabadoo nool noolbuba soo baxay warkani xataa cali bn abi aalib fi saxiix albukhaari xadiidka abi juxayfa waa kii radinayay soo ma caaishana warkaasay radinaysa waxay leedahay awsaa eh, waxay leedahay yaquuluuna dadku waxay leeyihiin ina annabiya nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalama awsaa wuu dardaarmay ilaa caliyin cali buu wax u dardaarmay dadku saasay leeyihiin bay tidhi laqad dacaa xaqiiqee wuxuu u yeedhay bay tidhi bidasti buu u yeedhay nebigu sal lla lay wuxuu u yeedhay eh, muxuu ahay weelkii dastiga waa kan soo marnay waa muxuu ahay baafka dhalka lagu dhaqo ama muxuu ahaayey eh, tawrkii waay tawrka waay macnaha laqad dacaa wuxuu u yeedhay nebigu sal lla lay bidasti weelkii buu u yeedhay liyabuula si ugu kaajo fiihaa dhexdeeda tasdiga dhexdiisa ugu kaajo ayib yani markaa waa xanuunsan yahay xanuunku ku geeriyoon doono yaa hayo wey markaa laabta caaishuu ku tiirsan ku tiirsan yahay marka ma kici karo yacni bannaanka uma aadi kara kaadi oo waa sakaraad marka waxay tidhi isagoon kici karaynin ayuu wuxuu u yeedhay weel weelkii marka liyabuula si ugu kaajo fiiha dhexdeeda tasdiga fankhanasat waxaa jabtay oo laabantay nafsuhu naftiisii ayaa laabantay wamaa shacurtu anigoo oon dareemin bay tiri fa ilaa man awsaa yuu u dardaarmay marka waa la yaabay yacni waxay leedahay naftiisaa laabantay waxay ka wadaa yacni istarkhaa fanhanat acdaa'uhu waay ruuxu markay naftu ka baxdo soo xubnaha dhan ma dabcaan oo markaa xubnuhu iskuma laabmaan saasay ka wadaa macnaha yani waxay ka wadaa fankhanasat nafsuhu naftiisaa isku jabtay oo xubnihiibaa isku laabmay ayib wamaa shacurtu anigoon dareemin bay tiri laabtayduu ku jiifaa laakiin ma dareemin bay tiri marka yacni dad kale cali buu u dardaarmay fa ilaa man awsaa yuu u dardaarmay bay tiri nebiga anaa ugu dambeeyey halkaasuuna ku dhintay oo laabteed isagoo ku jiif anoon dareemin bayna naftu ka baxday oo xubnihiisu isku laabmeen yuu u dardaarmay waa su-aale yani wax jira maaha wey waa wax la sameeyey wey macnaha dad uun dan lahaayoo aalubeytka un inay ka dhigtaan waxay ku meel gaadhaan oo ay ku fushadaan barnaamijtooda aalubeytka loo dardaarmay aalubeytka kursigii laga dhacay aalubeytka muxuu ahay waxa uun shaqadaa bilaabayoo zanaadiqa ahaa kadibna shiicadu ka bilaabantay fikraddu noocaasay ahayd eh, sidaasayna ku soo baxday saxaabaduna markiiba waa radiyeen cali baa ka mid ah raggii radiyey rawa waxaa wariyey xadiidka isaga annasaa'iyu nasaa'i baa wariyey inkhanaat bay tidhi inkhanaa buu sheekhu yidhi inkhanaat waxaa laga wadaa ay inkasarat way jabtay watahannat wayna isku laabantay yacni naftiis waxaa laga wadaa yani jidhkii iyo xubnihiibaa isku jaba isku laabmay markii dee naftu ka baxday wey xadiidka isagaa nasaa'i waa soo saaray buu sheekhu yidhi kadalika waxaa soo saaray ibnu khusayma fii saxiixih waana xadiid saxiixa wey wuxuu sheekh albaani caleyh raxmat ullahi ku saxiixiyey fii saxiixi الnasaa'i ayuu ku saxiixi waa sugan yahay marka muxuu ku tusayaa wuxuu ku tusayaa inuu nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu ku kaajay weel dan iyo xaajo iyo meeshii uu ku xaajo gudan lahaayo uusan uu gaadhi kari waayey darteed haddii marka ruux uu gaadhi kari waayo ama kici kari waayo oo weel loo keeno uu ku kaajahay dhib male leh ayib abcan dee horumarkani ma jirin waagaas baabu maa jaaa wuxuu yimid baabu yahay fi lbawli ku yimid kaadidii uu ruuxu kaajo qaa'iman isagoo taagan uu kaajo yacni ninku ragga hadda laga hadlaya dumarku ma jiraan dumarku ma aha ragga waa ninku ma kaaji karaa isagoo taagan waay mise waa xaaraano taagni in lagu kaajo waa xaaraan ayb an caaishaa radi allahu canha can caaishata radi allahu canhuma qaalat waxay tidhi man xadaakum ciddii idinku sheekaysa anna rasuul allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuul alle baala inuu kaajay qaa'iman asagoo taagan ruuxii idiin sheega falaa tusadiquuhu ha ka rumaysanina ha ka yeelina warkaa isaga maa kaana muusan ahayn yabuulu mid kaaja nebigu sal lay slam ilaa jaalisan isagoo fadhiya mooye weligii isagoo fadhiya mooye ma kaaji jirin taagni kuma kaaji jirin marka ninkii yidhahda nebi maxamed baa taagni ku kaajay beentaa ku dheh saasay caaisha leedahay warkaa ka rumaysan rawaa waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay buu sheekhu yidhi ilaa abaa daawuuda abu daawuud mooye wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi huwa axsanu shayin shayka ugu fiican weeye oo fii hada albaabi baabkan ku soo arooray wa asaxu waana midka ugu saxiixsan buu yidhi xadiid baabkan ku soo arooray waa midka ugu wanaagsan uguna saxiixsan buu yidhi ayib waa baabkee baab hadduu ku yidhaahdo waa masalada laga hadlaya <clears throat> masalada laga hadlayo oo taagni in lagu kaajaa xadiid ku soo arooray ka ugu fiican ee ugu saxiixsan way saasuu tirmidi leey hadalkaas kamaa huwa macruufun fii kutubi wa cilmi mustalax alxadiid hadalkaa kama dhalanayso sixatu alxadiid tasxiixu alxadiid walaa taxsiinuhu kama laasimayso leanna keliya wuxuu un kuu sheegay baabka wixii ku soo arooray buu ugu xoog badan yahay waxa baabka ku soo aroor dhan hadday wada daciif yihiin oo isagu ugu roon yahay waa lagu itlaaqi karaa soo ma marka haddii uu imaamku ku yidhaahdo ama muxadidku asaxu shayin fi lbaab wa axsanu shayin fi lbaab kulli wuxuu ku soo arooray wada daciif baa dhici karta isaguse ugu royin marka kama laazimto inuu xukumayo sixadiisa xukumay laakiin isaga unbaa ugu roon wixii ku soo arooray way meesha saas macana ayib sida uu sheekhulalbani caleyh raxmatullahi leeyahayna waa sidaasoo wuxuu leeyahay kama dhalanayso xadiidka taxsiininsiisa bal ha tasxiixahu iskaba dhaaf saxiixintiisa ayib sida cilmusalaxa caanka ku ah cillada xadiidka ku jirta hay cillo weeyo hal cillaa ku jirto shariikin alqaadi baa ku jira shariikun alqaadi shariik bnu cabdillahi alqaadi dacfi baa ku jira laakiin waxaa nasiib wanaag ah, muusan la keli noqonin ee waxaa mutaabaceeyey sufyaan thawri ayaa xadiidka warintiisa ku raacay abu cawaana iyo xaakim iyo bayhaqi iyo axmed baa xadiidkiisa soo saaray ama ariiqiisa marka mutaabacadaas sufyaan thawri ayuu xadiidku saxiix ku noqonaya saas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey xaakim dahabi sheekh albani oo weliba radiyey waliyudiin alciraaqi iyo suyuuti oo xadiidka daciifiyey oo shariik ibnu cabdillahi alqaadi ku daciifiyey wuxuu leeyahay mutaabacadaa hawri baynan daalacanin wa xadiidka mayna daciifiyeen waana sidaas way isaga laftiisa sheekh albani wuxuu leeyahay waxaan ku daciifiyey xadiidka mishkaat lmasaabiixa tacliiqiisa waxaan ku kadsoomay buu leeyahay daciifinta suyuuti iyo waliddiin alciraaqi ayagaan ku raacay buu yidhi markaas laakiin gadaal dambaan waxaan arkay buu idhi mutaabacadan thawri baan arkay buu yidhi waan ka noqday buui marka daciifintii hore xadiidku marka waa xadiis saxiixa mutaabacadaasuuna saxiix ku noqonayaa sufyaan thawri uu mutaabaceeye shariikin ilqaadi ayib xadiidku marka waa sugan yahay waa xadiidu caisha ayib maxaa laga faa'iidaysanayaa waxaa laga faa'iidaysanayaa inuusan nebigu sal alla alay waslam taagni ku kaaji jirin ayb caaishana weliba intaa ay ka oo tidhi ciddii sheegtana inuu taagni ku kaajay ha rumaysan warkiisa laakiin warka caaisha waa laga daba imaan doonaa sidaas loogu dayn maayo waan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi naha wuu reebay annabiyu nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu reebay an yabuula inuu kaajo alrajulu ninku qaa'iman isagoo taagan xaal uu taagan yahay inuu kaajo nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh rawa waxaa wariyay ibnu maajah baa wariyey wakadalika bayhaqi baa soo saaray xadiidkaasi waa daciif bal huwa daciifun jiddan aad buu daciif u yahay ma sugna maxaa yeelay sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahda cadiyu ibnu lfadli oo matruuk ah shaahid buu leeyahay ibnu xibbaan iyo ibnu maajah ay soo saareen min xadiidi cumar asagana sanadkiisa waxaa ku jira cabdulkariim ibn abi lmukhaariq oo isaguna daciif sidaas daraaddeed xadiidkaasi ma sugna inuu nebigu reebay in taagni lagu kaajo inuu reebay xadiidkeedu ma sugna bal wuxuu leeyahay alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah lam yahbut can اnabiyi sal lla lay slam fi nahyi canhu shay inuu nebigu reebay in taagnida lagu kaajo wax xadiioo ku sugan ma jiro nahyigaas wax xadiia waa soo arorna xadiid dhowr ah oo nebigu waa reebay dhahays laakiin kulligeed waa wada daciif ma reebin wax reebitaan tusaya nebiga kama sugna salawatu rabbi wasalamu caleyh waana sidaa ibnu xajar uu yidhi wey macnaha daciifada ayuu sheekh albani caleyh raxmat ullahi masalada xadiis kaga hadlaya yani xadiidka nambarkiisa sagaal boqol iyo soddon iyo afar ayib wa can xudayfata bn alyamaan can xudayfata bn alyamaan radia allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam intahaa wuxuu nebigu soo gaadhay ilaa subaatati qowmin dad qashinqubkood subaatada wuu inoo sheegi doonaaye waxaa la yidhaahdaa meesha qashinka lagu qubo yani almizbala walkunaasa la yidhahdaa oo takuunu bifanaa'i duuri meelaha qashinka lagu shubo ee qashinka la geeyo ee guryaha duleedkooda ah ayaa la yidhaahdaa subaata ayib marka dad meel ay qashinka isaga qubi jireen ayuu nabigu gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu calayh intahaa nebigu wuxuu gaadhay ilaa subaatati qowmin dad qashinqubkood fa baala markaasuu kaajay qaa'iman isagoo taagan meeshii qashinqubka intuu istaagay isagoo taagan buu markaa kaajay nebigu sal lay slam fatanaxaytu markaasaan ka durkay buuhi markaan arkay nebigiioo kaajayoo taagan baan durkay buui waxoogaa xaggaas uga durkay fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam udnu war soo dhowow waxbaha sii durkanaa sii cararin soo dhowow buuhi fadanawtu markaasaan dhowaaday buu idhi xataa qumtu ilaa aan istaagay cinda caqibayhi labadiisa cidhbood agtooda ilaan istaagay buuhi yacni udnuhu soo dhowow markuu nebigu leeyahy bimacnaa ha iga fogaanine igu soo durugoo gadaashayda istaag waay oo dadka iga astur waay ha markaasaan intaan soo dhowaaday baan cidhbihiisa agtiisa istaagay gadaashaan ka istaagay buuhi macnaha dabcan isaguna markaa dee wuu ka sii jeedaa ayib udnuh soo dhowow buuhi fadanawtu waan soo dhawaaday buuhi xataa qumtu ilaa aan istaagay cinda caqibayhi labadiisa cidhbood agtood agtooda macnaha yacni gadaashaan ka istaagay fatawada'a markaasuu nebigu weysaystay sal alla alay waslam wamasaxa wuxuu masaxay calaa khufayhi labadiisa khuf korkoodana wuu masaxay bimacnaa markuu xaajo gudday kadib ayuu weysaystay meeshuu lugaha ka dhaqi lahaana labada khuf buu kor ka masaxay saan u tegi baabulmasx alkhufayn rawahu ljamacatu jamaacadii baa warisay jamaacadii baa warisayo lixda iyo iyo axmedba way isla wariyeen xadiidkaasi xudayfat lyamaan waxaa ka muuqda lafdo u baahan inaan wax yar isdultaagno oo ah wuxuu yidhi nebigoo kaajaya markaan arkay waan ka durkay markaasuu igu yidhi udnu soo dhowow soo ma ayib ma isagoo kaajayuu la hadlay soo meeshaa lagama fahmay Ah, udnu isagoo kaajay inuu la hadlay baa ka muuqata laakiin riwaayada bukhaari baa fasirtaye soo dhowow markuu leeyahay nebigu afka kama hadline wuu u ishaaray wuu u tilmaamay soo ma bimacnaa gacanta iyo waxbuu ugu tilmaamay yani soo dhowow buu ku yidhi laakiin afka kama hadlin riwaayadaa bukhaari baa marka ishkaalka inaga bixinayso looma deliishan karo adoo hadlaya adoo xaajo gudanaya in la hadli karo saas way macnaa marka tilmaam bay ahayd gacantu ugu tilmaamay soo dhowowda ee afka kagama hadlin nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidu xudayfa marka wuxuu kutusayaa inuu nebigu isaga oo taagan kaajay ayb see lagu jamcinayaa wa ya waxaa lagu jamcinayaa xadiidkii caaisha iyo kan xudayfa see lagu jamcinaya caaisha waxay leedahay weligii isagoo taagan mausan kaajin ciddii kuu sheegtana ha ka dhegaysanin ayib xudayfana wuxuu leeyahay anaa arkay oo la joogay isagoo taagniinku kaa jaray see lagu jamcinaa marka nin walba wuxuu ogaan buu sheegay soo ma caaishana intay ka warhaysay unbay sheegtay xudayfana wuxuu goobjoog ahaa meelay caaisha ka maqnayd saas daraaddeed man calima xujatun calaa man lam yaclam waay cinda xudayfa waxaa cilmi zaa'id u hayaa soo ma caaisha weligeed ma arag isagoo taagniinku kaa jaray sax laakiin mar walba miyay la socotay ya mar walba mayna la soconin xudayfaa mar la socday nebigoo taagni ku kaajay idan caaisho intay iyadu ka warhaysay bay sheegtay yacni xadda cilmigeeda iyo garashadeeda abay ah sheegtay waxayna ka ratibtay ciddii kuu sheegta inuu kaajayna warkiisa beeni waase iyada lahayd intay haysay wa soo ma laakiin cilmigu saxaabadu nin uu ku idlaa ma jiree cilmigu waa qaybsanaa soo ma mid wixii ka maqnaa mid kala hayay goob uu mid ka maqnaa mid kalaa la joogay nebiga sal lay wasalam saas daraaddeed waxaan leenahay caaishana waa intay ogayd xudayfana cilmi ziyaadaa buu hayaayo nebigoo taagni ku kaajayuu arkay sax ayb axaadiista dhahaysa nebigu wuu reebay in taagni lagu kaajana waxaynu nidhi hal xadiisa kama sugna sida xaafidku tilmaamaya ayb masaladu maxay ku soo urursanaysaa marka waxay ku soo urursanaysaa culimmada badankood waxay qabaan in taagni lagu kaajo inay karaahiye tahay xadiiska caaisha iyo axaadiista daciifkaee nahyiga ku soo aroortay bay cuskanayaan bacdu ahlilcilmina waxay qabaan in taagni lagu kaajo wax karaahiyaa kuma jiro sidaasaana sawaab ah lixadiidi xudayfa saas way macanaa allaahumma haddii kaadidu kugu soo duulduulayso kugu soo faniinayso oo taagnidu ay keenayso inaad fadhiisato markaa waa qasab laakiin dhankay ka imaanaysaa waxay ka imaanaysaa si aad kaadida isaga ilaaliso soo ma ama taagni ahaan in lagu kaajaayo laa ba'sa sidaasaa raajixa oo xoog badan labada xadiisna iskaga hor imaanayaan wasubaatatu buu sheekuu yidhi subaatadu mulqa turaabi waa meesha carrada lagu tuuro walqamaaqimi iyo qashimada qumaamada yacani meelaha qashimada iyo carrada iyo lagu tuuro wey walacalahu buu sheekhu yidhi walacalahu waxaa dhici karta lam yejlis inuusan fadhiisanin nebigu inuusan fadhiisanin baa dhici karta limaanicin shay diiday darteed oo kaana ahaa yani kaana bihi biha mise bihi buu idin qoray biha buu idin wada qoray hmm. walacalahu waxaa laga yaabaa lam yejlis inuusan fadhiisanin oo limaanicin oo kaana ahaa biha iyada bihaa ay bilqumaama waay ama waxaan u jeeda bisubaata shay nebiga fadhiga u diidaya oo meesha qashin qubka ah ku sugnaa darteed inuu la fadhiisan waayo baa dhici karta saas way macnaa lacallahu waxaa dhici karta lam yijlis inuusan fadhiisanin limaanicin shay diiday darteed shaygaasoo kaana ahaa bihaa subaadada dhexdeeda ahaa oo nebiga fadhiga u diiday inuu jiraa dhici karta aw amase wajacin liwajacin ama xanuun dartii oo kaana ahaa bihi nebiga ku sugnaa ama xanuun dartii inuu fadhiisan waayo baa dhici karta saasuu leeyahy bimacnaa garoo sheekhu wuxuu ka mid yahay culimmada qabta inaan taagnay lagu kaaji karin xadiidu xudayfay ka jawaabi rabaan marka say uga jawaabeen waxaa ka mid a waxay yidhahdeen waxaa dhici karta in meesha nebiguba inuu fadhiistaba ayna munaasib ku ahaynoo meesha wax nebiga fadhiga u diidayay inuu meesha yaallay ama isaga laftaasisaaba xanuun laftiisaaba xanuunsanayo aan fadhiisan karin labaduba way dhici kartaa oo maya inuu jawaas u sameeyo kas u sameeyeyna sooma dhici karto walacalla meel iska dhig marka walacalla meel iska saar waa un istimbaataad waalaslu waxa weeye nebiga sal alla alay wasalam ficilkiisu waa in uu u samaynayo lita'asii saas macnaa lilmashruuciya waliljawaazi walita'asi baa asal ah soo ma haddii muxuu ahaay la yidhaahdo maya ee cilaa jirtay waxaasaa dhici kara nusuustao dhan baa lagu soo aroorin karaa marka waxaasaa dhici kara waxaasaa dhici kara qaab kaloo axaadiista loo jamcin karaa jira waana qaabka ah caaishana intay garinaysayba sheegtay xudayfana cilmi ziyaaduu hayay axaadiista kalena waxaa saxayba ma jiro warku waa sidaa marka waa bannaan tahay asagoo taa isagaa sii xoojinaybaa sheekhu wuxuu yidhi waqad rawaa wuxuu wariyey alkhaaabiyu khaaabi wuxuu wariyey Ah, halkaa waxaad mooddaa khaaabi rag ka horreeyo ka waaweyn inaysan warininba laakiin waxaa wariyey xaakim iyo bayhaqi iyo hayrkood baa wariyay xadiiskan uu soo wado macnaha waqad rawaa wuxuu wariyey alkhaaabiyu khaaabi wuxuu wariyey macaalimu sunankuu ku wariye can abi hurayrata wuxuu ka wariyey ana nabiya nebigu sal lay slam baala inuu kaajay qaa'iman isagoo taagan min jarxin dhaawac ama boog darteed oo kaana ahayd bima'badihi bima'bidihi oo kaana ahayd bima'bidihi xagashiisa agasma bima'badihi ma'bidihi buu ii qoraya xagasha yani meesha oo e, lowga ku toosan waayo oo lowga bainul waxaa la yidhahdaa arukba saas man marka wuxuu leeyahay xadiidkan e, khaaabi xaakim iyo bihaqi baana soo saaray aan leenahay nebigu sal alla alay wasalam taagniduu ku kaajay dhaawac ama nabar dartii oo ku sugnaa xagashiisa xadiidkani waa daciif ma sugna waxaa daciifiyey daara quطni bayhaqi oo yidhi laa yahbut ma sugna xadiidkani sheekh albani dahabi oo weliba tacaqiibardiyey xaakim sida caada yani waxa weeye xaakim naqdiye wuxuu yidhi markuu xaakim yidhi saxiix tafarada bihi xamaad ibnu hasaan buu yidhi waxaa dhahaya eh, xaakim markaasuu dahabi wuxuu yidhi xamaad dacafahu daara qutni buu yidhi xamaadkan sanadka ku jiraad leedahay waa saxiix daara qutni baa daciifiyey buu yidhi ayib ibnu xajarna sidaasuu isaguna taqriiriyey markuu soo guuriyey daara iyo bayhaqi labaduba xadiidka inay daciifiyeen asagana waa taqriiriyey sheekh waa daciifinaya xadiidkani marka ma sugna boog baa nabiga ku taalloo la fadhiisan kari waaye warkeeda iyadana meel iska dhig wayuxmalu waxaa lagu xambaari buu yihi fiqigii sheekha waa ka marka wayuxmalu waxaa lagu xambaari qowlu caaishata caaisha hadalkeeda waxaa lagu xambaari calaa hayri xaali cudri xaaladda uu ruuxu cudurdaar leeyahay waxaan ahayn macnaa laga wadaa xaaladda uusan cudurdaar lahayn oo isagoon cudurdaar lahayn uu taagni ku kaajo xadiidka caaisha ku xambaar oo xadiidka caaisha sooma diidayni xadiidka caaisha sidaa ka dhig ruuxii kaaja iyo ninkii kaaja isagoon cudurdaar lahayn wax danoo ku kalifaysana ayna jirin xadiidka caaisha halkaa saar lama ogola xadiidka caaishaa ku tusay halkaa saar waalma'bidu buu yidhi ma'bidka waxaa la yidhaahdaa maa taxta arukbati lowga waxa ka hooseeya oo min kulli xayawaanin xayawaan kasta ka ahaaday xayawaan kasta noolo kasta lowga wixii ka hooseeya hoostiisa manaa hoostiisa baatinka waa yani maa taxta arukba wuxuu ka wadaa muxuu ahaay xagasha agga dhanka kale ayb wuxuu leeyahay marka hadalka caaisha waxaad ku xambaartaa ruuxaan cudurdaar haysanin xadiidka xudayfe ee nebigu taagni buu ku kaajiyana waxaad ku xambaartaa ruuxii hee xaaje u geysay oo markaa cudurdaar ku kallifay haysta saasuu ku jamcinaya laakiin dee axaadiistu markay iska hor imaanaysaa la jamciyaa waxaa ka fiican in la yidhahda xadiidu caaishana waxay anfiday waa cilmigeeda calaa qadri cilmiha wa xadiidu xudayfana ficil nebiya cilmi ziyaada buu sheegay isagaana asala saas way macnaha ayib wabitaali way bannaan tahay in taagnida lagu kaajo waa inaad iska hubisown inaysan kugu soo duulduulayn way macnaha waruu waxaa laga wariyey can ishaaficiyi shaafici waxaa laga wariyey raximahu اllahu anahu isagu qaala inuu yidhi kaanat waxay ahayd alcarabu carabtu tastashfii mid daawo dalabta oo caafimaad dalabta liwajaci sulbi dhabarka xanuunkiisa ayay daawo u dalbi jirtay iyo caafimaad bil bawli bay ugu dalbi jirtay kaadin qaa'iman uu ruuxu kaajo isagoo taagan ruuxa marka dhabarka laga qabto carabtu waxay daawo uga dhigi jireen oo daawo uga raadin jireen adoo taagan kaaji kaadi bay dhihi jireen dhabarku wuu kuu bogsoonay fa naraa waxaan aragnaa buu sheekhu yidhi annahu isagu lacallahu inay dhici karta kaana inuu ahaa bihi nebiga idaaka markaa wajacu sulbi dhabarka xanuunkiisa inuu hayay baa markaa dhici karta yidhi carabtu maadaama imaam shaafici hadalkiisa waa xadiidkii buu ka jawaabaya yacni maadaama carabtu ay isku daawayn jirta waxaa dhici karta ninka nebiga in dhabarka laga hayayo taagnidan uu ku kaajayba in daawo laga raadinaya baa dhici karta wa halkaasuu mariyey saas way macana waxaa mashhuur ah in carabtu xataa qabla alislaam taagniday ku kaaji jireen ragga bal aahaarta qaarkood ninkii kaadida la fadhiista waxay dhihi jireen qacada kamaa taqcudu almar'a sida haweenku ay ugu fadhiistaan kaadida buu u fadhiistay bay dhihi jireen ma dumar baa muxuu kaadida ula fadhiistay bay dhihi jireen carabtu saasay marka fii jaahiliyatiha qabla alislaam taagniday kukaa jirta bacda alislaam iyo waxyigana nebiga sal lay slam bay ka sugantaha inuu kukaa jirto saxaabada qaarkoodna waa ka sugantaha mas'aladu marka ishkaal ma laho way bannaantahy soomaalida malaha waxa weeye diiddadaa unbaa soo gaadhayo waxay dhihi jireen ninkii taagni ku kaajaa waa gaal ma gaal baa tahay dhihi jireen war ma gaal baa tahay maa taagnida ugu kaaja saasay dhihi jireen mushkilo ma leh baabu wujuubi listinjaa'i wuxuu baab u yahay wujuubu listinjaa'i istijaysiga waajibnimadiisa bilxajari dhagax lagu istijaysto aw ilmaai ama biyo lagu istijaysto ruuxu markuu kaajo xaajo guto inuu kaadidii isaga tiro oo isaga hagaajiyo ama dhagax ama biyo midkood taa inay waajib tahay buu macnaha daliilyuu baab u yahay waa maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa inaad intaad xaajo gudato adoon kaadidiina iska tirin iska hagaajinin biyo isaga dhaqin inaad uun iska dhaqaaqdo sida gaaladoo kale kaas marka lama ogola xaaraan waayo wey inaad iska hagaajiso waajibnimadeedu baabuya ama dhagax isaga hagaajiso ama biyo isaga hagaajiso an caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam rasuul alle qaala wuxuu yidhi idaa goortii dahaba uu taga axadukum midkiin ila alghaa'iti meesha lagu xaaja gudanaya markuu tago falyastatib ha ha ku tiib dalbo ha ku nadaafad dalbo alistiaaba bimacnaa yani nadaafad dalab waaye waana istijaysiga falyastatib ha ku istijaysto bialaaati axjaarin saddex dhagax ha ku istijaysto maxaa yeele fainahaa iyadu saddexdii dhagax weeye tujziu canhu way ku filan tahay tujziu way gudi canhu xaggiisa oo bimacnaa way ku filan taha laga wadaa rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wاnasaa'iyu wabu dawuuda wadaara qutniyu wa qaala wuxuu yidhi daara qutni isnaadun saxiix ama isnaaduhu saxiixun xasan nusadiisa qaar ba waxbaa ku yaal sanadka xadiidku waa saxiix waana xasan buu yidhi sanadkiisu saxiixna ma aha xasanna ma aha bal waa daciif leanna waxaa ku jira in la yidhaahdo musl bnu qurtin ayaa ku jira oo majhuul ah laakiin xadiidku waa saxiix sanadku waa daciif xadiidkuse waa sugan yahay maxaa yeelay wuxuu leeyahay shaahid salmaan yani waxa weye alfarisi xadiidkiisa inoo soo socdee baabkan soo socda ugu horeeya ayaa shaahid u ah ayib waxaa kaloo shaahid u ah xadiid abu ayuub oo tabaraani uu soo saaray ayaa isagana shaahidu ah. shawaahiddaasuu xadiidku saxiix ku noqonaya ama xasan liayrihi ku noqonaya manaa ayib saas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey alimaamu nawowi sheekh albanina wuxuu leeyahay waa xasan ah, mar kalena wuxuu yidhi bal saxiix ayib xadiidkaasi marka waa sugan yahay wuxuuna faa'iidaynayaa midkiin hadduu meeshuu ku xaaja gudanayo tago xaajadiisa uu guto ha ismariyo ha isku nadiifiyo oo ha ku istijaysto saddex dhagax saddexdaa dhagaxna waa ku filan yihi amar waay marka amar weeye amarkuna muxuu muxuu faa'iideeyaa ya fii aslihi yufiidu اlwujuub cinda tajarudihi can الsawaarif soo ma hadduusan wax sarfiya oo wujuubka ka sarfiya uusa jirin asalkiisa wujuub buu faa'iidaynaya wa hada huwa almaqsuudu huna saas daraaddeed sheekhu wuxuu yidhi baabu wujuubi اlistinjaa amarkaasaa laga qaadanaya wujuubka marka ayib wacan ibni cabbaasin waxaa kaloo xadiidkaasi inoo faa'iidaynaya oo culimmada qaarkood ay u daliishadeen xadiidkaasi hadda aan dul taagannahay khaasatan lafdiga dhahaya fa innahaa tujzi'u canhu saddexdaa dhagax waa kugu filan yihin waxaa daliishaday culimmada qaarkood oo yidhi dhagaxa haddaad ku isjaysato waxa la midka ana waa la mid isagana wii isagoo kale ana waa la mid waa u tegi doonaa baabkeede in ayn ruuxu uusan biyaba u baahnayn ruuxii dhagax ku isjeystay ama waraaq ismariyey tishuu isticmaalay inuusan laasim ahayn inuu biyo ka dabamariyo iyagaasi ku filan yihiin maxaa yele xadiidku muxuu yidhi fa innahaa tujzi'u canhu ah, wax kale uma baahnid waana sida ay qabaan jumhuurtu shaaficiyada xanafiyada iyo <clears throat> xanaabilada taabiciyiinta iyo saxaabo badanna way qabeen saciid bnu sayib ayaa ka mid ahaa macna bal qaarkood waxay diidi jireen in xataa inta dhagax la mariyo haddana biyo laga dabageeyo Ah, way diidi jireen maxaa uga baahantay dhihi jireen muxuu ahay dhagaxaba kugu filan ayib sida jumhuurta ay qabto waa saas waana sida sawaabka ah adoo talabaad weeye ee muxuu ahaayey laazim ma macnaheedu waxa weye markaad dhagax isticmaalayso iyo wixii la mid ah ood istijo u isticmaalayso sharti maaha inaad biyo weydo sharti maaha inaad biyo weydo dadka qaar badan baa waxay u fahamsan yihiin dhagaxa wuxuu istijo noqon karaa lagu istijaysan karaa markii biyo la waayo sida tayamumkaoo kale sooma dad badan baa saa u fahansan markii biyo la waayo laga samro ama ay kugu adkaadaan markaa unbaa uun dhagaxa la aadi karaa sida markaad biyo weydaba aad u gebagabaysanood muxaanaa gebagabaysiga u aadayso isku mid maaha labada masalo isku siyaan loo qaadan labada masalo isku mid maaha middan hore istijada adoo biyihii ay meesha yaallaan intaad iska daysaad ku kaaftoomi kartaa dhagaxa iyo waraaqda waadna istijo qabtaa tamaam wax kaa hadlaysan ma jiro waysada iyo qabaysiga markaad biweydo tayamum aad aadaysana way ka gedisan tahay taasi waxay ku xidhan tahay fa in lam tajiduu maa'an bay ku xidhan tahay markaad biyo weydaan way taas amaa tani ma aha sida dad badan u fahamsan yihiine waa khiyaar ha khiyaarku waxa weeye ama dhagaxa basa ku kaaftoon iyo tiishuuga biyahaba iska daa ama biyaha keliya isticmaal ama labadoodaba israaci saddexdaba khiyaar baad u leedahay saas daraaddeed dadka qaarkoodoo kadeedan musqulaha qaarkoodoon lahaynba meel lagu istijaysto waa kadeedan yihin biyaa la raadinahayaayo waxaa laga yaabaa xataa meelaha in biyo laga soo shubto qaar caagada soo iibsadaan oo ku qasbanaadaan inay caagada labaatanka iyo soo iibsadaan oo siay biyo u shubtaanoo wartii shubayaalle aayar ku kaaftoon maxaa isu dhibi ah. soo ma taysiirka shareecaday ka mid tahay laakiin dad badan kama warhayaan dhibka jira ayb wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam mara wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri buu soo maray faqaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam innahumaa labadan qabri waxaa laga wadaa kuwa ku jire innahumaa iyagu oo labada qabriga ku jira yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani loomana cadaabayo fii kabiirin wax weyn fii kabiirin wax weyn bimacnaa wax weeye muxuu ahaay sida ay leeyihiin muxuu ahaay alimaam albaqawi iyo ibnu daqiiq alciid iyo jamaaca min alculamaa fii kabiirinta tafsiirkeedaa la isku khilaafsanya laakiin siday qolyahaasi rajaxayaan waxa weeye wamaa yucadabaani fii kabiirin shay inay iska ilaaliyaan ay weyn tahay oo iska ilaalintiisu ay culustaho weyn tahay looma cadaabayo shay inay iska ilaaliyaan aad ay u fududayd ayaa loo cadaabaya shaygu waa weyn yahay oo waa dembi weyn laakiin inay iska ilaaliyaan oo iska dhowraani ma weyneyn ma cuslayn way iska dhowri kareen ayib wamaa yucadabaani looma cadaabayo fii kabiirin shay iska ilaalintiisu ay weyn taho culus mashaqo tahay ee way fududay inay iska ilaaliyaan ama axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska asturinoon iska ilaalinin min bawlihi kaadidiisa mid taas uu cadaamay oo dee kaadida in layska ilaaliyaay ma shay iska ilaalintiisu ay weynta culus tahaa ma cusla kaadida in layska ilaaliyo way fududdahay ayb wa ama alaakharu ka kalena fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid socda binamiimati isku dirdir buu u socon jiray dadka inuu warka u kala qaado oo dhexdooda fasaadiyo oo yani waxa weeye isku diro oo saasuu warka ugu kala qaadi jiray nammaan buu ahaayo namiimaduu ka shaqayn jiray in namiimada laga tagana shay weyn ma ahayn ka tegitaankeedu ma cuslayn soo ma laakiin yani waxa weeye almuwafiqu almuwafaqu man wafaqahu llah rawa waxaa wariyey xadiidkaasi aljamaacatu jamaacadaa warisay ayb ziyaadaa la socoto markaasuu nebigu sal alla alay waslam yani wuxuu soo qaaday bicasiibin ratbin fashaqahu binayn yani waxa weyaan laan qoyan buu soo qaaday markaasuu laba qaybood u kala jeexay uma harasa cala hada waaxida wacala hada waaxidan labadii qabri buu labadii jeex midba mid ku tallaalay markaasaa wuxuu ihi lacalahu yukhafafu canhuma maa lam yaybasa ah, waxaa dhici karta in cadaabka lagaga khafiifiyo inta aynan ingegin labada laamood ee qoyan ayb wafii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaatay wاnasaa'iyi iyo nasaa wamaa yucadabaani looma cadaabayo fii kabiirin shay weyn uma qaala markaasaa wuxuu yidhi balaa iska badaa inayna weynayna weyweynta saas way manaa balaa inahu lakabiir waay saas way manaa oo macnaha maxaa laga wadaa culimmada qaar ka mida ah waxay leeyihiin wamaa yucadabaani fii kabiirin balaa inahu kabiirun nebigu markii hore ee warka hore uu sheegay wuxuu moodayey inayna weyneen balaa innahu kabiirunnan jibriil baa u yimid oo ku yidhi war waa weynta marka hadalkan dambe kii horuu nasakhayaa bay dhaheen balaa innahu kabiir laakiin warkaa waa laga fiican yahay waxaa ka fiican in la yidhaahdo nafyiga weynida la anfinayana waxaa laga wadaa ka tegitaankii ixtiraaska iska ilaalinta sugidda uu nebigu weynida sugayna waa xagga ismiga saasaa la dhahaya saasaa fiican ayb uma qaala wuxuu uhi balaa iskaba dhaaf inayna weynayn dembigoodii waa wa dembi weyn yihin kaana wuxuu axaduhumaa midkood ilaa akhir alxadiid wey macnaha wadakara wuxuu sheegay alxadiida xadiidka dhammaystirkiisu markaa sheegay xadiidkani muxuu faa'ideeyey marka xadiidkani wuxuu faa'iideeyey oo tarjamada uu calaaqal la leeyahay ruuxii aan dhagaxna kaadidii isaga ilaalinin oon iska tirin biyana aan isaga dhaqin kaadidiisii isku halleeyey soo qabriga kuma cadaabin maxay faa'idaysa marka inay waajib tahay kaayada ama inaad wax iska mariso ama inaad biyo isaga dhaqdo haddii kalood isku hallaysood iska ilaalin weydo labadaa midun isaga dhowri weydo dee waa laguu cadaabiyo qabrigaa lagugu cadaabi waayo inay waajib tahay markaa iyuu halkaa ka faa'idaynaya manaa xadiidku waxaa loo deliishaday muxuu ahaayey waxaa deliishaday culimmada qabta kaadi oo dhan inay nijaaso tahay a waxay ka deliishadeen kaana laa yastatiru min albowl yaa riwaayaadka qaarkood ku yihi kaadida muusan iska ilaalin jirin waxay yidhaahdeen waxay ku tusi kaadi oo dhan inay nijaaso tahay xataa midka xayawaanaadka hilibkooda la cuno inay nijaaso tahay kutusi min albowl laakiin waxaa loogu jawaabay kaadidani waa ta aadamaha laga hadlayaa waxaana daliil u ah lafdiga min bowlihi ninka kaadidiisii baa laga hadlayaaye kaadi xayawaan iyo noolo kale xadiidku kumaba saabsanaba sidaas daraaddeed wuxuu ka hadlayaa kaadida ibni aadamku inay nijaaso tahay intaana waa laysla ogolya ama inaad meel kale u qaadaan oo kaadiyada kale u aad la aadaan taa iyada warkaasi socon maayo kaadiyada kale khaasatan xayawaanaadka hilibkooda la cuno taa waa tii adiladeeda aan soo marnay wey macana ayib waxaa kaloo loo deliishanaya xadiidka oo axkaamtu kutusaya ka mida ihbaatu cadaabi alqabri wuxuu sugayaa qabriga cadaabkiisa waana madhabu ahlusunna waljamaca in qabriga laysku cadaabayo oo dad qabriga lagu cadaabaya ay jiraan gaalo iyo munaafiqiin iyaga warkooda iska badaha laakiin xataa dadka ahluliimaanka qaar ka mida ayib maxaa ila labada nin laftooda dad mu'miniinay ahaayeen maxaa daliilu ah inay mu'miniin ahaayeen ya lacalahu yukhafafu canhumaa maa lam yaybasa soo ma cadaabka waxaa laga khafiifin waa ruux mu'mina amaa gaal cadaab laga khafiifinayo hal nin baa la hayaa oo ah abu aalib camu rasuuli lah sal lay slam ama gaal cadaab falaa yukhafafu canhum alcadaab soo maan aayadda falaa yukhafafu canhum alcadaab fududayn ma jirto ee waxaa cadaabka laga fududayn waa ruux iimaan la waayo marka dambena laga saari doono janno ku dambayn doona insha allahu tacala ayb marka dadka ahluliimaanka qaar baa qabriga lagu cadaabi doonaa waxaa kaloo xadiisku faa'iidaynayaa kaadida oo laysku halleeyo iyo dadkoo laysku daro laysku diro inay dunuubta waaweyn ka mid tahay ficlan waana sidaas dunuubta ilahay laga galo kuwa waaweyn bay ku jiraan wa can anasin radi allahu canhu can inabiyi sal lay waslam wuxuu ka wari can inabiyi sala allahu alayhi waaalih wasalam qaala wuxuu uhi nebigu sal lla lay waslam war iska dahiroo iska ilaaliya min albawli kaadida maxaa yeele fa inna caammata cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa dhammaantii ama badankii minhu isagu ka ahaaday minhu oo maxay min albawl ah, ama isaga dartii ku ahaaday ra waxaa wariyay addaara quطniyu daara quطni baa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo abu jacfar alraazi oo daciif ah lisuu'i xifdihi laakiin xadiidku waa saxiix lishawaahidih sanadkiisu waa daciif laakiin shawaahid buu saxiix ku noqonaya xadiis kale u kacaysa waxaa ka mid a ah xadiis abi hurayra oo ibn maaja iyo daara ay soo saareen daara uu saxiixiyey isaga iyo xaakim iyo dahabi iyo buusiri iyo sheekh albaaniba ay saxiixiyeen xadiidkaasaa u markhaati kacaya wakadalika waxaa kaloo u kacaya xadiid ibni cabaas oo daara qutni xaakim ay soo saareen laakiin sanadkiisa uu dacfi ku jiro axaadiistaasaa marka isxoojinaysa xasan likayrihi buu noqon hadduusan saxiixba noqonin laakiin lishawaahid amaa ka sanad ahaan waa daciif ayb xadiidkaasi marka isaguna wuxuu faa'iideeyey in kaadida laska layska nadiifiyo haddii kaleeto qabriga laysku cadaabiyo sida xadiista horeo kaleeto maxaase laysaga nadiifin ama waa inaad shay isaga tirto ama waa inaad iska dhaqdo soo ma inay waajib yihiin bay kutusi labadaas baabunahyi reebiddii buu baabu yahay <clears throat> can ilistijmaari layska reebo dhagaxaysiga dhagax in lagu istijaysto biduuni alaaati saddexdii dhagax wax ka hooseeya ah, annahyi can alistijmaari biduuni alaa saddexdii dhagax wax ka hooseeya oo dhagaxyaal ah in lagu istijaysto taa oo layska reebayuu baabu yahay yacni waxaa laysu diidan yahay dhagax markaad ku istijaysanayso saddex dhagax wax ka yar inaad ku kaaftoonto ayaa la diidaya waa inay saddex dhagax iyo wixii ka badan waxaa laga wadaa saddex dhagax oo kala gedgedisan ma ahee siday fuqahada badankood qabaan waxa waaye alaaa masaxaatin waaye saddex tirmo hadduu dhagaxuu wenye oo saddexdiisa dhinac aad midba mar ku tirto saddex dhagax buu ka kala dhiganya soo ma hadduu yaryaho hal mar markaad meesha mariso mar labaad uusan marin karayninna dee waa tuuri soo sooma mid labaad baad raadsa kaa labaad hadduu laba kuu noqon kara isticmaal hadduusan laba kuu noqon karinna mid saddexaad raadso waa saas marka alaaata axjaar waxay ka wadaan waxaa laga wadaa bay leeyihiin alaau masaxaatin saddex tirmo oo meesha la tirayo can cabdiraxmaan ibnu yaziida qaala wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi salmaana salmaan waxaa lagu yidhi salmaan alfarisi abu cabdillaah ayib ayaa waxaa lagu yidhi waxaa hadalkan ku yidhi nin yahuudiya kama fii sunan abi daawuud waayrihi nin yahuudiya sidan ku yidhi qiila waxaa layidhi salmaana salmaan waxaa lagu yidhi qad callamakum wuxuu idin baray xaqiiqe e nabiyukum nebigiinnu wuxuu idin baray kulla shayin shay kastuu idin baray xata alkhiraa'a xataa saxara gudashadaba ha noqoto xaaja gudashada khiraa'ada waxaa la yidhahdaa xaaja gudashada xataa xaaja gudashadaba ha ahaatee nebigiinnu wax kastuu idin baray buu yidhi yani waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa a fadli waxaa la yidhahdaa wax cadowgaagu kuu qirsan yahay soo ma xataa cadowgii islaamka oo yahuud ah waxay qireen oo ka markhaati fureen nebigu inuu ummaddiisa baray wax kasta salawaatu rabbi wasalaamu calayh xataa musqudta iyo xaajada markay gudanayaan qaabkay u xaaja gudan lahaayeen ayib macnaha waxay marka ka wadaa diin wuxuu idiin timid oo idiin soo degtay nolosha waxay dhaaftayba aysan jirin xataa musqusha nadaam idiin dejisay markuu yahuudi saa u markhaati kacayo mid islaamnimo sheeganahayoo calmaaniyahoo gaala wax soo bartay baa intuu yimaaduu wuxuu leeyahay may may maya diinta islaamku masaajidka iyo salaadda ha ku koobnaato ama hawlaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo mxuu ahaay milatariga iyo calaqaadka dawliga iyo hawshaasi rag bay u taallaa amaa ah. diinta soo maa war diinta masaajidda ku ekeeya shaki male yahuudigaasaa dhaamay oo diintaba fahamsanaaba ah. yuusan rumaysnaani laakiin wuu fahamsanaa kaasin laakiin mana fahamsanaa inuu rumaysanaya waa sheeganaya may kula tahay diin musqusha nadaam u dejisay inay dawladdii iyo dhaqaalihii iyo dastuurkii iyo siyaasaddii iyo calaaqaadkii iyo inay faraha ka qaadaysa may kula tahay musqushana ku mashquulaysa wax jira maaha laakiin waa warka calmaaniyiinta laga soo dhaarciyo maskaxda inta loogu soo shubay la yidhi kaca dadka ku akhriya wakhti badan bay laakiin inugu akhriyayeen hadda laakiin inaan fashilmaan bay ku dhow yihiin saas way maanaa hadda fashal bay ku dhow yihin lakin wakhti badan bay ku soo caana maaleen oo muslimiintu ayna baraarugsanayn oo diintooda ayna ka warhayninoo bay akhriyahayeenoo lahaayeen diinta islaamku nolosha ma maamuli karto intaasoo qarni ka hor bay soo degtay noloshan hadda hormartay lama socon karto oo iskuullada ku dhigahayeenoo dadka ku akhrinayeen hadda laakiin warkaasi socon maayo warkaasi socon maayo wax badan baa soo xidhmay ayib waa inay marka shaati kale gashadaan shaati kale waa inay ku adeegtaan oo raadsadaan wax kale ku adeegtaan warkaasi socon waay qad callamakum xaqiiqe wuu idin baray nabiyukum nebigiinnu kulla shayin shay kasta xata alkhiraa'ata xataa xaajagudadka qaabkaad u xaajagudan lahaydeen faqaala salmaanu salmaan wuxuu yidhi ajal haa buu yidhi haddaad saas tihi waa runtaa buu yidhi ha nahaana wuxuu naga reebay buu yidhi an nastaqbila inaan qaabillo alqiblata qiblada inaan qaabillo biqaa'itin inaan la qaabillo saxaro aw bibawlin ama kaadi aw amase an nastanjiya inaan istijoonnuu naga reebay nebigu sal ly slam bilyamiini gacanta midigtaa inaan ku istijoonno oo haddaad eh, isticmaalayso dhagaxna inaad dhagaxa iyada ku qabato ood ku istijooto lama ogola midigta inaad ku qabato ayib haddaad biyo isticmaalaysana inaad isaga dhaqdood midigta isticmaashood ku dhaqdo maya allahuma inaadan gacan kaleba lahayn ma aqaan haddaad muxuu ahaay gacmaytood hal gacan bas leedahay dee ku dhaq ah, ilan dantaa markaa kuu kaliftay ah, nin laba gacmoodle baa laga hadlaya ayib aw an nastanjiya inaan istijoonno bilyamiini ku istijoonnuu naga reebay macnaha waxa weeyaan nahyigaasi jamaaca min alculama waxay qabaan waa taxriim yani gacanta midigtaa shareecadu way nasahdaa way ka ilaalisaa waxyaala badan baa laga ilaaliya wa an nastanjiya inaan istijoonno an yastanjiya inuu istijoodana waa naga reebay axadunaa midkaya inuu istijoodo biaqalla wax ka yar min alaaati axjaarin saddex dhagax saddex dhagax wax ka yar mid annaga nagamida inuu ku istijoodana nebigu waa reebay salawatu rabbi wasalaamu calayh wa an yastanjiya inuu istijoodona waa reebay nebigu sal lay waslam yani axadunaa waay midkayay inuu istijoodo birajiicin saalo inuu ku istijoodo ow amase bicadmin ama laf uu ku istijoodo somayna soo mare ayib ra waxaa wariyey xadiidkaasi muslim muslim baa wariyey waa abu daawuuda watirmidiyu iyo tirmidi baa wariyey ayib xadiidkaasi salmaan alfarisi waxa uu inoo sheegay inuu nebigu reebay saddex dhagax wax ka yar inaan lagu istijoon karin ayna kugu fillayn wa ayib kuguma filla haddaad laba goor basa meesha mariso ama hal mar basa mariso istijo ma aha waadun iska inkajisay laakiin istijo sharciga maaha waa inaad istijooto oo istijo raadsato ayib sidaasna waxaa qaba shaaficiyada iyo xanaabilada saddex wax ka yar kuguma fila ayay qabaan daahirka axaadiistana macnahaasay faa'idaynaysa ayib masaaisha kale uu ka hadlaya qaar waan soo marnay qiblada in lala qaabilo saxariga kaadi waan soo marnay soo ma midigta in lagu istijoodo uu keeni doonaa baan filaya waxaa kaloo uu keeni doonaa lafta lafaha iyo iyo saaladana in lagu istijoon kariyo inaan lagu istijoon karinna baab buu u samayn doonaa meelahaasaan kaga hadli doonaa iyagana waan jaabirin waxaa laga warin ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalama qaala inuu yidhi idaa goortii istajmara uu dhagax ku istijoodo axadukum midkiin markuu dhagax ku istijaysanayo oo yani uu isaga tirayo falyastajmir ha dhagaxaysto alaaan saddex goor ha dhagaxaysto waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey ayib xadiidka axmed ariiqiisa waxaa ku jira cabdillaahi ibnu lahiica iyo abu zubayr oo jaabir ka warinaya ayib ah, xadiidka axmed saasaa ku jirta macnaha waxaa kaleeta laakiin dariiq kaleu ku yimidoo axmed uu warinayo oo jaabir bnu cabdillaahi radi allahu canhu lagaga warinayo oo uu leeyahay ida istajmara axadukum falyastajmir alaaan ariiq kaleeta iyadana waa ku yimid xadiidka almuhim waxa weeye turuqdiisa marka laysu ururiyo khulaasatu lqowli xadiidku inuu saxiix yahay waay ah, cillada ku jirta ibnulhayacna waa cilla muntafiyo dariiq kale ku timidoo rag kalaa xoojinaya oo mutaabacaynaya cillada kaleetae abu zubayr ilmaki tadliiskiisuna meel kaleetuu ku tasriixiyey oo samaaca uu ku caddeeyey marka cilalka ku jiro dhan xadiidka jawaab bay leeyihiin wabitaali xadiidku waa xadiid saxiixa wey ayib kii horuu la mid yahoo falyastajmir alaaan saddex goor ha dhagaxaysto wax ka yar mafhuumka laga fahmayo inaan la ogolayn waa xadiid sida laga fahmayo wacan abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam qaala wuxuu uhi nebigu man istajmara ruuxii dhagaxaysta oo dhagax ku istijaysta falyuutir ha witriyo tiro isdheer ha ka dhigo wuu tir tiro isdheer saddex hadday ku anfici weydood ka badan u baahato shan haddaad ku anfici ka badan u baahato toddoba tirada isdheer saas waa tirada aan laba u qaybsami karin ama kisiga dhahno ayib falyuutir ha witriyo tiro isdheer ha ka dhigo man facala ruuxii sameeya faqad axsana wanaag buu sameeyey man facala ruuxii sidaa yeela oo witirkaa ka dhiga faqad axsana wanaag buu sameeyey waman laa ruuxii aan witrinina falaa xaraja wax cidhiidh iyo korkiisa ma ahan ayib rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa abu daawuuda wabnu maajah waa daciif daciif waay waxaanan ku soo marnay xadiidkan baabka baabu alibcaad wاlstitaar lilmutakhallii fi اlfidaa haddaabad waxay dib ugu noqotaan baabka mar dhow aan soo marnayba baabu libcaad wاlistitaar lilmutakhallii fi اlfadaa soo maynaan soo marin xadiidu abi hurayra oo baabka ugu ugu dambeeya can abi hurayra man ataa qaa'iطan falyastatir fain lam yajid xadiidkaas qayb ka mida way qaybta baabkaa lagu sheegay laakiin xadiidku wuxuu ka bilowdaa man istajmara falyuutir man facala faqad axsan waman laa falaa xaraj qaybahan dambe markaasay daba yaallaan xadiidku marka waa xadiiskaas wa halkaasaanan kaga soo hadallay inuu xadii daciif yahay xusayn alximyari jahaaladiisa iyo yani waxa weeye suxbada abi saciidin iraawi can abi hurayra oo isagana suxbadiisa laisku khilaafsany iyo isagoon la aqoonin saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey baynu nihi bayhaqi ibnu xajar sheekh albani oo radiyey ibnu turkumani iyo nawowi oo xadiidka taxsiiniyey xadiidkani marka waa daciif sidaas daraaddeed waxaa laga faa'iidaysan lahaa hadduu sugnaan lahaa in witirku uusan laazim ahayn soo saas ma falyuutir man facala faqad axsan waman laa falaa xaraj maxaa laga faa'idaysan laha witrintu inaysan laazim ahayn laakiin hadduu sugnaan lahaa mase sugnaa hadduusan sugnayn maxaa dhacaya marka axaadiistii amraysay witrinta ayaa lagu soconaya markaa wax saarifoo wujuudka wujuubka ka sarfiyana ma hayno xadiiskanna daciif buu noqday meesha ka saar xadiidku marka wuxu yidhi sheekhu asaga xadiidku marka waa la sugan yahay xadiiskani waa u sugan yahay sida uu isu waafajinayaad ka garan maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa mxuu ahaayey muxuu ahaayey alistidlaalu farcu taصxiix miyaa la yidhahda saasay dhahan haddaad aragto nin xadiis deliishanaya bimacnaa xadiiskaa agtiisa ka sugan sida qaalibka wa hada kan ibursheekhu yidhi maxmuulun mid lagu xambaarayo wey calaa ana alqaطca goynta fil witri lagu gooyo oo lagu ekeeyo sunnatun inay tahay aciga ah, muxuu ka wada qaciga wuxuu ka wadaa bimacnaa masixiddii aad masaxaysay inaad ku goyso ku ekayso witir iyo tiro isdheer inaad ku ekayso inay sunno tahay baa xadiiskan laga qaadan buuhi oo lagu xambaaraya ayb wa haada kani maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa calaa ana alqaca goyn fi lwitri lagu gooyo lagu dhammaystiro oo witr loogu dambaysiiyo sunnatun inay sunno tahay fii ma idaa zaada hadduu ka ziyaadiyo calaa alaain saddex hadduu ka ziyaadiyo macnaha wuxuu ka wadaa saddex ha ku witriyo soo axaadiistii kale ma dhihin kanna soo ma dhihin haddaad witir ka dhigto iyo haddaad aadan ka dhiginba dhib ma leh haddaad ka dhigtana khayr haddaadan ka dhiginna dhibban male soo ma dhihin xadiiskani marka wuxuu ka hadlayaabuu buu yidhi saddexda wixii ka ziyaadsan saddexda maxaa ka ziyaadsan ya shan saddex wax ka ziyaadsan haddaad u baahato afarna waad ka dhigi kartaa shanna waad ka dhigi kartaa lixna waad ka dhigi kartaa toddobana waad ka dhigi kartaa witirkii saddexda ka siyaadsanaa wujuubkiisii buu xadiidkani sarfinayaa saa maa muxuu ka sarfinayaa wujuubkiibuu ka sarfinayaa istixbaab buu u sarfinaya soo ma sunnanimuu u sarfinaya laakiin saddexdii ayada ma gudagelin halkaasuu ku xambaaray wixii saddex ka siyaadsan witirku wuxuu noqonayaa iyo iitaarintu sunnay noqonaysa saddexna witirka haddaad saddex ka dhigaysana witirku waa laazim soo ma saasuu ku kala xambaaray oo xadiidkanna wixii saddexda ka badan buu ku xambaaray axaadiistaa horena wuxuu ku xambaaray wixii saddexda ku eg soo ma laakiin waxaan leenahay jamacaasi wuxuu suuroobi lahaa markii xadiidkani sugnaan lahaa soo ma wa ilaa hadduusan sugnayn leanna waxaa ka dhalanaysa xadiidaan sugnayn iyo axaadiis sugan markaad jamcinaysood macna ay ku kulmaan raadinayso bimacnaa waxa weye tacaarud baa ka dhexeeya waay soo ma lanna jamacu wuxuu yimaadaa bacda tawahumi tacaarud tacaarud markaad ismoodsiiso daahir ah markaasaa la raadiyaa turuqu altawfiiq oo jamcu ka mid yahay markaa haddii marka labada xadiis uu midkood daciif yahay umama baahnaba in la jamciyo soo ma liannahu laa tacaaruda bayna bayna haabitin wagayri haabit bayna saxiixin wa daciif bayna daciifin wa xasan tacaarud ba kama dhexeeyaba saas daraaddeed waxaan leenahay istimbaadka sheekhu mawqiciisuu noqon lahaa xadiid xadiidkani sugnaan lahaa wa haadaa kani maxmuulun mid la xambaaray weeye calaa ana alqaطca goynta fi lwitri witirka dhexdiisa la gooyo oo lagu ekeeyo sunnatun sunno weeye fii ma idaa zaada hadduu ka ziyaadiyo calaa alaain saddex uu ka ziyaadiyo witirka marka in lagu dhammaystiro witir lagu dhammaystira sunnay noqonaysaa marka jamcan kulmin baan saa u samaynaynaa bayna anusuusi axaadiista dhexeeda aan jamcinayno saasaa laysku waafajinaya axaadiista horena waxaa lagu xambaarayaa wixii saddexda ku eg kanna waxaan ku xambaaraynaa wixii saddexda ka ziyaada oo markaa waa sunnay noqonaysa haddaad doonto same haddaad doontan iska da saasuu marka hadalka sheekh saas yani waxa weeye maqsuudku waa sida laakiin mustaqiim maaha ma toosna fi ilaaqi ma kana fii macna alaxjaari biha wuxuu baabu yahay fii ilxaaqi maa kaana wixii ahaaday fii macna alaxjaari dhagaxyaanta oo kale wixii ah haleeshiintooda ayuu baabu yahay bihaa dhagaxyaanta la haleeshiiyo axaadiista ka hadashay in waxaan biyaha ahayn lagu istiijaysto dhagax bay sheegtay waxaan dhagaxayn kuma soo aroorin laakiin dhagaxa ha sheegtee waxyaabaha shaqada dhagaxa qaban kara ee isagoo kale ah ma dhagixii buu la mid yahay oo ma la haleeshiin karaa laga la mid ma laga dhigi karaa maadaama uu shaqadii dhagaxu qabanaya qaban karo dhagax ba yuusan ahaanin taasuu ka hadlaya ilxaaqa waa qiyaas saas way macanaha waa qiyaasoo shay nas ku sugnaaday cilladiisiina la fahansan yahay ayaa shay cilladaa la wadaaga ayaa lagala mid dhigaya saas way macanaha marka dhagixii nas buu leeyahay waxyaabaha kalena nas uma hayno qorigii soo ma Eh, muxuu ahaayey eh, eh, waraaqdii nas uma hayno laakiin shaqadii dhaguxu qaban lahaa oo meesha inuu ingejiyo wax ka tira ah way qaban karaan dhagixii ma la midba mise dhagax in la raadiya qasaba masaladaas uga hadli raba wuxuu baab u yahay fii ilxaaqi maa kaana wixii ahaaday fii macna alaxjaari dhagaxyaanta oo kale wixii ahaadoo manahoodoo macnahoodoo kale leh in la haleeshiiyo bihaa axjaarta la haleeshiiyo taasuu baa u yahay yani waxay dhahaan culimmadu kullu jaamidin طaahirin muziilin lilcayni laysa lahu xurma yujzi alstijmaar bay dhahaan ah, shay kasta oo ingegan de hadduu qoyan yahay qoyaankii unbuu kugu sitiri soo maa waxaa ma tiraa ma ingejinayo waa inuu ingegan yahay waana inuu daahir yahay hadduu nijaaso yahood meeshii ku tirto waa uu nijaaso nijaaso ku tir soo ma marka waa inuu daahir yahay waa inuu muziil lilcan yahayoo meesha wixii ku yaalay waa inuu tiri karo oo baabi'in karo haddaad dhalo intaad qaadda tidhaahdo waan ku tirahayaa miyay tiri karta maya dhala waxba ma tirto ah, dhala waxba ma tirto marka waa inuu wixii meesha ku yaalayna tiri karo baabi'in karo ayib laysat lahu xurma ixtiraamna waa inuusan lahayn shaygu hadduu ixtiraam leeyahay sida kutubta cilmiga iyo waraaqaha dikrigu ku qoran yahay iyo maya maxaa yeelay haba tireen way tiri karaan laakiin ixtiraam bay leeyihin soo ma marka quyuuddaasay u dhigaan waxay yidhahdaan kullu jaamidin طaahirin muziinin lilcayni laysat lahu xurma dhagaxuu la mid yahay wey marka can qusaymata bni haabitin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi waaalih wasalam su'ila waxaa la weydiiyey can listiaabati istijaysigaa la weydiiyey faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam bialaaati axjaarin saddex dhagax baa lagu istijaysan laysa kuwaasoo laysa uusan ahani fiiha dhexdeeda rajiicun wax saala ah saddex dhagaxun saalan la soconin ayaa lagu istijaysan rawa waxaa wariya axmedu axmed baa wariyo abu daawuud wabnu maaja sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka cumaarat bnu khusayma nin la yidhaahdo oo muxuu ahaayey ibnu xibbaan mooyo cid kale ayna tawhiiqinin waa maqbuul cinda almutaabaca bimacnaa daciif waay xadiidku laakiin shawaahid buu leeyahay qaarkood aan soo marnay shawaahiddaa qaar yuunaad ku noqonayaa xasan ama saxiix ku noqonaya sida shekh albani caleyh raxmat ullah saxiix abu daawuudka asalka uu ku caddaynaya xadiidku marka waa sugan yahay ayib xaggee laga deliishanayaa seese loo deliishanaya xadiidka waxaa loo deliishanaya nebigu sal alay slam sooma dhihin bialaaati axjaarin laysa fiiha rajiic saddex dhagax oo aan saala ku jirin maxaa laga fahmayaa marka saalo un haddii laga soo reebay wixii dhagaxa la mid ana oo aan saalo ahayn oo dhagaxoo kalaana dhagaxu la mid yahay waay wa ilaa saalada soo reebiddeedu macno ma yeelateen saasaa loo daliishan xadiiska ayb wa can salmaana qaala wuxuu yidhi amaranaa wuxuuna amray yacnii wuxuu ka wadaa annabiya buu ka wadaaya sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuuna amray buu idhi allaa naktafiya inaanaan ku kaaftoomininoo ku gaabsanin biduuni alaaati axjaarin saddex dhagax wax ka yar saddexdaasoo laysa uusan ahanin fiiha dhexdeeda rajiicun saalo walaa cadmun lafna aynan ahaanin ra waxaa wariyey axmedu axmed babari wabnu maajah bal waxaa soo saaray muslim iyo alaaada waana soo marnay xadiikii salmaane soo marnay qaabkee buu xadiidkan labadan xadiis sheekhu u daliishanaya isagaa sheegay wuxuu idhi walowlaa haddayna jiri lahayn annahu nebigu araadda inuu doonay alxajara inuu doonayo dhagax iyo wamaa kaana wixii ahaaday naxwahu isagoo kale filinqaa'i daahirintana kula mid ah dhagaxa iyo wixii dhagaxa la midoo daahirinta kula mid ah hadduusan taa nebigu u jeedin lam yakun ma ahaadeen liistinaa'i alcadmi lafta soo reebiddeeda warawhi iyo saalada soo reebiddeeda macnan wax macnaa uma sugnaadeen bimacnaa haddii aan dhagaxa iyo wixii isaga la mid ah aan loo jeedin laf iyo saalo in la soo reebo macno ma yeelateen laakiin waxaa laga wadaa wixii aan saalo ahayn hee lafna aan ahayn dhagaxa oo kalena noqon kara oo wixii dhagaxu qabanayay qaban kara dhagaxii buu la mid yahay saasaa marka uu deliishanaya macnaha ilxaaq halkaas wey walaa xasuna mana wanaagsanaadeen buuhi sheekhu hadduunan dhagax iyo wixii la macnaa u jeedin oo xagga daahirintii iyo nadiifinta kula mid ah hadduusan u jeedin kulligood walaa xasuna ma wanaagsanaadeen buu sheekhu yidhi tacliilu nahyi nahyiga in lagu cilleeyo canhumaa labadoodaa layska reebay reebidda lafta iyo saalada layska reebay in lagu cilleeyo ma habboonaadeen bikownihimaa ahaanshahooda ay yihiin min acaami اljinni jinka cuntadiisa ay yihiin haddaan dhagax waxaan ahayn ayna meesha soo gelaynin in layska reebo saalada iyo eh, lafta oo haddana lagu cilleeyo waa cunto jin macno ma yeelateen cillayntaasi haddaan dhagaxa wixii kale isagoo kale aynan xukunkiisa qaadanayn cillayntaasi nahyigaa la cileeyey macnola'aan bay kusoo bixi lahayd waqad saxa waana ansaxay buuhi canhu nebiga waxaa ka asaxay attacliilu cilayn nahyiga la cileeyey bidaalika arrinkaa lagu cileeyey reebiddaa layska reebay labadaa shay inuu nebigu ku cileeyey inay cunto jin yihiin nebiga way ka sugan tahay buui way inoo soo socotaa baabu nahyi reebidiibuu baabu yahay canilistijmaari layska reebo yani waxa weeyaan e, istijaysiga birawhi lagu istijaysto saalada iyo warimati iyo lafta Ah, saalada iyo lafta in lagu isjeysto taasoo layska reebayu baabu yahay can jaabir bni cabdillahi qaala wuxuu uhi naha wuu reebay annabiyu nebigu sal lay slam an yutamasaxa ah, in laysku masaxo sidaa waxaa qaba dhagaxa wixii shaqadiisa qaban kara inuu isaga la mid yahay oo dhaguxu usan laazim ahayn jumhuurtaa qabta jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba waxaa khilaafan daahiriyada niman daahiriyada waxaa jira iyagu dhagaxdaa la sheegay ah dhagax haddaad ka gudubtood wax kala isticmaasha aday kuu taallabay dheh yaa kuu sheega waxaan dhagax ahayn a warta dhagaxu xikmad baa loola jeeda hawshiisiina wax kalaa qaban kara dhagaxana wax cibaadoo ku jira male maya maya dhagax ku ekow haddii kale hawl kuu taalla waay daahiriye waay jumhuurta ayay khilaafsan yihiin ra'yigooduna waa daciif ayb baabunahyi can alistijmaari biاlrawhi wاlrimma can jaabir bni cabdilaahi qaala wuxu uhi naha wuu rabay annabiyu nebigu sal lay slam an yutamasaxa in laysku masaxo oo laysku tiro bicadmin laf aw bacratin ama saalo rawaxa wariya axmedu axmed wamuslim waabu daawuud wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sala allahu alayhi waaalihi wasalam naha wuxuu reebay an nastanjiya inaan ku istishaysanno birawthin saalo aw bicadmin ama laf wa qaala wuxuu yidhi innahumaa iyagu labadani laa yutahiraani waxama daahiriyaan waxama nadiifiyaan yani waxa weeyaan istijadii ma gudaan waay waxba ma tarayaan rawaxa wariyey addaara quطniyu daara quطni waa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi isnaaduhu sanadkiisu saxiixun waay wahuwa kadalik waa saxiix way xadiidku sida uu daara quطni u sheegay ayib inaan lagu istijaysan karin labadooda waa madhabu ljamaahiir istijo ma galaan saalada iyo iyo laftu maxaa loo diiday ayib way soo socota waxaa loo diiday waa inoo soo socotaa baabu nahyi reebidii buu baabu yahay la reebay an yustanjaa in lagu istijaysto bimacuumin wax la quuto wa bimaa iyo wa bimaa shay lahu isaga ay u sugnaatay xurmatun ixtiraam uu u sugnaaday laba shayna iyagana laguma istijaysan karo laysagama tiri karo saxarada iyo kaadida waa shaygii cunto ah a shay cuntoo bini aadamku cuno intaad rootiga qaadato ma isaga tiri maya waa cunto lama ogola ayib wakadalika wixii xurmo leh wixii xurmo waxaa laga wadaa wixii ixtiraam loo ixtiraam mudan sida waraaqaha ay ku qoran tahay cilmigu ku qoran yahay ama dikri ilahay ku qoran yahay kuwa qur-aan ku qoran yahy warkooda iska badaayi can ibni mascuudin radia allahu tacaala canhu ana nabiya nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi ataanii waxaa ii yimid buu yidhi daaci ljinni jinka ninkii u yeedhayay daaci ljinni jinku ninkay soo dirsadeen oo nebiga u soo dirsadeen oo xaggooda ka socday waay ayib mid jimanka ka mida ah. fadahabtu markaasaan tagay buu macahu la jirankiisa intuu nebiga u yimid wuxuu ku yidhi koox jinaan nahayo inaan kula kulannaan rabnaa wuu raacay nebigu sal lay slam fa qara'tu markaasaan akhriyey buui nebigu sal lay slam calayhim korkooda waxaan ku akhriyey alqur'aana qur baan ku akhriyey waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni halkaas waay aayaadkaas kooxda jinkay ka hadlayaan ee nebiga u yimi sal la slam ee qur-aanku ku dul ahri ayb fadahabtu macahu markaasaan tagay buu uhi faqara'tu markaasaan akhriyay calayhim korkooda alqur'aana qur-aankii baan ku akhriyay qaala wuxuu idhi fanalaqa bina ah, nebigu fanalaqa bina qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi fanalaqa bina wuu nala tegay nebigu sal lay sl wuuna kaxeeyey fa araanaa wuxuuna tusay aahaarahum raadaadkoodii iyo wa aahaara niiraanihim iyo dababkoodii ay shidanayeen raadkiisii dambaskii iyo meelahay deganaayeen iyo raadkoodii iyo wixii meeshii ay raasaskii ay ka guureen mar dambe buu nabiguna tusay waa kan meeshainay deganaayeen buui ayib wa sa'aluuhu waxay weydiisteen azaada sahay bay weydiisteen markii intuu qur-aan dul akhriyay ay rumeeyeen oy mar meeshii ka noqdeen oo markaa dadkoodii ay ugu laabteen inay diinta gaadhsiiyaan noqodkiibay marka waxay dhahdeen sahay baan ku weydiisanayna sahayna sii ayib faqaala nabigu wuxuu uhi sl lay slam lakum waxaa idin sugnaaday kullu cadmin laf kasta oo dukira la xusay ismullahi magaca alle calayhi korkiisa lagu xusay kaasoo yaqacu dhacaya ka fii aydiikum gacmihiinna ku dhacayoo gacantiinna gelaya awfara maa yakuunu intuu ahaa xaaluu ugu dhammaystiran yahay laxman xagga hilibka weligii intii hilib uu lahaa xilliguu ugu hilib badnaa xaal uu yahay taas baa idiin sugnaatay buhi horta yacni waxaad leedihiin waay laf kasta oo ilaahay magaciisa lagu xusay oo xalaal ah laftaas oo gacantiinna gasha waad leedihiin ayadoo weliba weligeed intay soo martay xilligay ugu hilib badnayd ku jirta saas way macanaha yacni ayadoo hilibkii tifka yahay weliba xilliyadii neefka ay ku taalla soo martay xilligay ugu hilib badnayda yaad leedihiin horta lafahaas sahay ka dhigta sii cuna waay ayib taasi waa mid wa kullu bacratin saalo kastana calafun waa calaf lidawaabikum xoolihiinna ayay calaf u tahay dawaabtu waa xoolihii noolaa iyo fardihii iyo dameerihii iyo waxaad wadataan oo dhanna ee xoolo ana waxaa calaf u ahoo cunto oo daaq u ah waa muxuu ahay saalada saaladaana xoolihiinna looga dhigo cunto faqaala markaasa wuxu uhi rasuululahi sal allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu idhi falaa tastanjuu ha ku istijoonnina bihimaa labadooda oo maxay tahay saaladiiyo xoolahoodu ay cunayaan iyo iyo lafihiiyo iyagu ay cunayaan ayib maxaa yeeley fainahumaa labadoodaasi طacaamu ikhwaanikum walaaladiin cuntadoodii waayo walaaladeen waay soo ma leanna wax ruux kastoo muslim waa walaalkeen ama jin ha ahaado ama insi ha ahaado ama malaa'ig ha ahaado wax alla waxa ahluliimaanka o dhan waa walaalo saas man walaalihiin cuntadoodii waa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslimun iyo muslim baa wariyey xadiikaasi wuxuuna siiyey faa'ida ah cillada loo reebay lafta iyo saalada inay ahayd codsigaa ay jinku soo jeediyeen iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala meeshaa u geliya cuntadooda iyo cuntada xoolahooda ayib wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan tanbiihun maxaa laga qaadanaya marka haddii la yidhi cuntadii jinka ha ka hadlayninoo ha ku istijoonnina cuntadii ibni aadamka ka warran soo kama sii xag jirto rootiga ha ku istijoonnin wabilahi tawfiiq soo ma cuntadii jinkaba haddii la diiday tii ibni aadamkuna waa ka sii xag jirtaa wa ficlan waxaa ku jira kufru nicmat illaahi tabaaraka wa tacala ilaahay nicmadiisiioo lagu kufrinayo cuntada inaad yani waxa weye aad nijaasaysood ku ciyaarto nicmo ilahay ood ku kufrinaysa lama ogola marka ayb wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan buu sheekhu yidhi tambiihun baraarujin cala annahyi reebitaan laysku baraarujiyo can icaami dawaabi layska reebo xoolaha quudintooda an najaasata najaaso la quudiyo xoolaheenna inaan nijaaso quudinno iyo dawaabteenna iyo fardaheenna iyo waxaan dhaqanno inaan nijaaso quudinno taasoo layska reebayana baraarujin xadiisku baraarujiyana waa ku jirta taana waa baraarujinaya ayib maxaa yeeley eh, muxuu ahaaye haddii la yidhi xagee laga faaidaysanaya maslada ayada istinbaad daqiiqa ah way oo weliba cajiib ah wuxuu ka faa'idaysanayaa waxaa laga faa'idaysanayaa haddii la yidhi xoolihii jinka kaadida iyo saxarada cuntadoodii ha marinina ayib haddaad iskaayada iyo saxarada isaga tirtaan soo maydaan nijaasaynin xoolihii jinkii insoo cuni maayo xoolahoodii ayib xoolahoodii haddii loo diiday oo xoolahoodii ayna cunaynin waxaad nijaasayseen xoolihiinna waxaad nijaasayseen inaad siisaan waa khalad ma fahamteen a xoolihiinna inaad siisaan nijaaso ood quudisaan wax nijaaso ah taasi haddii laydiin ogol yahay jinka xoolahooda calafkooda inaad nijaasaysaan baa laydin ogolaan lahaa markaasaa la dhihi lahaa xoolihii jinkow waan ka maarmi weynaye oo waannu isaga tirnaye xoolaad tihiina nijaasada cuna saasaa la dhihi lahaa xoolaad tihiina nijaasada cuna xoolihii jinka haddii nijaasadii loo diiday xoolihiinnuna waa kasii xag jiraan waay macnaa istinbaadka sheekhu waa sidaa masaladaasina waa masale khilaafiya xoolaha wax nijaasaa ma la quudin karaa mise may wacan abi hurayrata radi allahu canhu annahu isagu kaana wuxuu ahaa abuu hurayre yaxmilu mid qaada maca anabiy nebiga la jirankiisa sal alla lay waslam ayuu xambaari jiray idaawatan ubawayso weelka waysada biyaha lagu shubta liwaduu'ihi nebiga wayse qaadadkiisa biyuhu ku wayse qaadan lahaa dheh liwaduu'ihi biyihii nebigu uu ku wayse qaadan lahaa wa xaajatihi iyo xaajadiisa darteed yacni wuxuu ku dabawadi jiray ubawayso ay biyo ku jiraan markuu nebigu xaajada u baxo si uu ugu weysaysto uguna istijaysta yuu ka daba qaadi jiray maana abu hurayra ilaa wuxuu ka mid yahay khaadimiintii nebigu ka mid yahay salawatu rabbi waslamu caleh fa baynamaa waqti huwa isagu abu hurayra yatabacuhu nebiga uu raacayo oo uu daba socdo bihaa idaawadii uu la daba socdo isagoo nebigu xaaje u baxay isaguna uu idaawadii daba wado baaji biyo ku jiraan qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam maa haada maa haada kani muxuu yahay war waxani daba socda muxuu yahay nebigu marka kama warhayo man haada miyuu idin qoraya saasaa saasaa fiican man haadaa kani waa kuma war ninkan iga dama shanqadhahayo muxuu ah waa kuma qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ana anigu abu hurayratan ah nebi allow abu hurayra qaala wuxuu yidhi nebigu sal lla ly slam ibqinii ii raadi axjaaran dhagaxyaal ii raadi astanfidu aan ku istijaystay biha iyada yani istinfaadka waxa la yidhahda min anafdi baa laga keeno waa shayga markaad iska firdhiso iska firdhin baa la yidhahda istinfaad nafdigu waa firdhin laakiin waxaa laga wadaa istijaysi nijaasada markaad iska hagaajinayso istinfaad iyo istinjaa iyo waa isku mid abqinii ii raadi buu idhi axjaaran dhagaxyaan astanfidu aan ku istijaysta biha iyada walaa ta'tiinii hana ii keenin bicadmin laf walaa birawhatin saalana ha ii keenin faataytu waxaan ula imid buui nabiga sal lay slam biaxjaarin dhagaxyaal baan ula imid buui axmiluhaa xaalaan xambaarayo ama dhagaxyaantaasoo axmiluhaa aan xambaarayo fii arafi hawbii maradayda faraqeeda aan ku xambaarayo marada faraqeeda intaan kusoo guray baa nebiga u keenay buu sal lay sl xataa wadactu ilaa aan dhigay ilaa janbihi nebiga dhinaciisa aan dhigay oon ku daadiyey uma kadibna insaraftu waan gadoomay buui ah, waan iska noqday buui ila nebiga xaajadiibuu gudanaya soo ma marka wuu ka gadoomy intuu u daadiya dhagxyaanta buu isaga dhaqaaqay xataa idaa faraqa markuu ka faaruqay oo u dhammaystay mashaytu waan socday buui xataa ah, idaa faraqa mashaytu waan socday nabigaan raacay wey manaa waan israacnay faqultu markaasaa waxaan idhi buuhi maa baalu lcadmi waalrawha nebi allow saalada iyo lafta xaalkoodu muxuu yahay ha ii keenin adiga yidhi maxay tahay sababtu maxay qabaan qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam humaa iyagu min acaami اljinni jinka cuntadiisay ka mid yihiin min acaami ljin xadiiska horena muxuu ah mid baa cuntada jinka ah ka labaadna waa xoolahooda labadiiba laakiin iyagaa loo jeeriyey dhib male wainahu amar iyo shaniya ataanii waxaa ii yimid buu nebigu sal lay slam wafdu jinni nasiibiin meesha nasiibiin la yidhaahdo jinka degan wafdigii ka socday baa ii yimid buu nebigu sal lay slam nasiibiintaasi waa qabiilka rabiica la yidhaahdo dhulkay degi jireen meel ka midaa nasiibiin la yidhahdo jinkaa marka nebiga u imaanaya deegaankaasay ka yimaadeen ayagoo iska socoto ah unbay ka kor dhaceen nebigu qur-aan akhrinaya salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas eh. marka nasiibiin meesha la yidhahdo jinkeedii wafdi ka socda ayaa ii yimid buuri wa nicma aljinnu jin bayna u nicmo lahaadeen yani waxa weeyaan nicma waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanade aljinnu almaqsuusu bilmadxi haaulaai wa kuwaasaa jin jin bay u fiicnaadeen wa ayb yani rag fiican bay ahay rag intay yimaadeen oo rumeeyeen nebiga sal lay slam oo noqdeen oo ducaad noqdeen oo dadkoodii diin ugu yeedhay waa nicma aljinni fasa'aluunii waxay i weydiisteen bu nebi ur sl lay slam azaada sahay bay i weydiisteen fadacawtu allaha allaan baryey buuri lahum ayagaan alla u baryey allaa yamuruu inaysan marin bicadmin laf walaa birawhatin saalana inayna marin ilaa hadday maraan wajaduu inay helaan calayhimaa korkooda inay ka helaan dacaaman cunto ilaahay baan u weydiiyey buuri allana tabaaraka wa tacala rasuulkiisa waa ka aqbalay rawa lbuhaariyi baa soo saaray labadan xadiis maxay faa'iidaynayaan labaduba waxay faa'iideeyaan shay cunto ah inaan lagu isjaysan karin soo ma shayga xurmadana ya waa looga qiyaas qaadanaya ah. ama nusuus kalaa faa'iidaynaysa ayadana laguma isjaysan karayo xadii labadan xadiis waxay daliil u yihiin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh risaaladiisu inayna insiga khaas ku ahayn ee jinka iyo insigaba in loo soo diray jinkuna ay isugu jiraan dad mu'miniin iyo dad gaala ah waana sida ay qur-aanka iyo sunnaduba ay tilmaamaan w waxaa laga doodaa jinka mu'miniintiisu jannada ma gelayaan waa dood culimada dhex taalla waay inay mu'miniin leeyihiin gaalana leeyihiin layskuma khilaafsan laakiin mu'miniintoodu jannada ma gelayaan baa khilaaf waasawaab inay jannada gelayaan maxaa yeelay fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan yaa laga hadlaya jin iyo in sidii loo soo waday baa waxaa la yidhi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan saas raajixa marka jinka mu'miniintoodu jannaday gelayaan sida insigoo kale adaa billahi tawfiiq wa sal allahuma w sllam cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem